adrs الخamis والcishruun darsigii labaatan i shanaad maktal cmara radia allahu taala canhu cumar bilow shay hada maxaluhu wamabxasuhu baynama wakt kana cumar cumar haaday radia allahu taala canhu yusali huwa cumarkii tukudaw haadi salaata subxi salaad subax tukudaw haadi id waktagaasa dakala may galay calayhi calaa cumar cumar korsheya mahan galay abu lulu-ah almajusiy reer majusi lang masbahy alfarisiy reer faris lang masbahy hangari fadacana huwa abululogi dor duray hu cumar ya duri bilkinjari abley yak duri sita dacnaatin duriyaalo lia ya duri icdaahuna ixda siti liditoodiona taxta surati surati cumara radi allahu tacaala canhu cumar hadoonsi soosiyaya haati uma bacda dalika naxara lmajuusiyu majuuski duon dhawi nafsahu naftiisi isgoori bacda an dacana huwa majuuski marki duri bacbishe halaaata cashara tumisd rajulan min rajulin tumisd gof oo tabkaka jaran marki dhawi oo tabku soo binaaysada ilka gobnay leeyi ay halaata casharadaasoo maata geeriyoodeen oo minhum min halaaata cashar heshe ku geeriyoodeen sabcatun todoba geeriyoodeen ama cumaru cumar fa inahu ina cumar saaxa cumar dayli qatlani lqilbu yeri eyya idili eygiya idili yeri uma sakaba cumaru cumar dhi fasalaa binnaasi dadka may tukisiyey cabduraحman bin coof cabdiraحmaan bin coof ya tukisi uma duciya tabibu taktar ya lang weri licumara cumar ya taktar lang weri radia alahu tacaala canhu falama lam yajid cumaru cumar marki inhelne lilqadaai dhimisho xiilatan xiilo ininhelne ini isu geeriyoodayon caafimadan dareemi ya gaala cumar cumar may ka goolay alxamdu lilahi aladi lam yajcal maniyati biyadi rajuli yaddaci lislaama sa ka goolay waay adars lkamis alcishruun maktal cumar radi allahu tacaala canhu cumar dilowshay hada maxalu saxaabigi jaliil yahay amiir lmuminiin oo islaamkan halgamay faris iyo rom islaamka si feersi yani dilshay baynama wakti kana cumar cumar haada yusali huwa cumarki tukadaw haadi salaata subxi salaat subax tukadaw haadi oo salaa subax kajara id waktigaasa oo fasefi kaumlahu meelo say maraayo meelo maraw iyo id dakala mayha galay calayhi calaa cumara cumar oo akrisanto meelo maraa iyo id dakala mayhan galay calayhi calaa cumara cumar korshay mayhan galay abu lulua lanko magaashay kunidis leeraw abu lulua abu lulu magaashay leeraw almajuusiyu majusi lagnisbayay dab caabud lang nimankii dabka ka caabudaayen ku ahaadi iraan milo sa lakusheena oo dab ka ahay odoon milo lakusheeni ahay ganacsi ahaan lasheeni madine lasheeni reer madini gadadeen kalku odoon ahay muslimiinta ishaqeeyey odoon ahay kabacdi reed yani fa marki oo muslimiintii cumar furuday faris furuday dadkiishay oo farisiinta ahaayen cumar agobsaday wadanki agobsaday maliji dhon hataadhihiray kalkan wadankiisa ilaha qofsigi ogaadiye xisad daraadeed iyo cumar koy dilinasari oo jizi kora kusaari kharaaja kora kusaari kharaajkas ebaliinka badi oo kale intaas dheefe may korliin kusaari oo kale soo liya dhirfaw yara cumar yani injeysigi dhibanjeysigi ala kuley cumar dilshayn hore baa ngadaranaay ilaahay maqduraadsiya kumid ahay rasuulkuna waa bisheegay sala allahu alayhi wasalam yani soo rasuulkiyo sala allahu alayhi wasalam iyo cusmaan iyo cumar buurto isasaaran yin ya yani meray masalanba ba buurtiya dhagdhagaan bikadaasi leraayo markaasa xasaleri manaha korka mahaan ilaa rasuulullahi iyo nayaw lama shahiidin alay korka haadeen yani cumarna ni shahiidi doono cusmaan na shahiidi doono horay ba rasuulka insheegi sala allahu alayhi wasalam oo la dili doono horay ba in ogaayen walkas walka wargabi laahi fadacana laakin hiblo waa ka dili doona iwalmala er fabacanahu waa majuusigii durayhu cumara duri bilkhinjari toori yak duri waayo tooro abley ableya laley xiligii hor dadki hor kasaayan ableyta tooro lam aflee waayo tooro oo yani horna afkule gadaalna afkule dhasana kugobsadawreed oo lamada meelood balan duraas maana tooradaasa dhaadi fadacana durayho cusmaana duray bilkhinjari abley yak duri ableytana may bua bilaayo wiinagi soomaaliya jaray odayaalka dhaado jaren masalan abley yani bilaabo dheer oo hoog leho dheer masalan musawire meelo manjasko dhon hataa musawiraayan soomaaliya marki musawiraayan yani unta ridinya karka inta inta nridinya ableyto dheer inta nridinta sunko inta dato nridinya saas oo kale kumusawiraayan soomaalid musawir shadadkiyor saas labeska saasan gaado jaren macna goawinago lanka inta nrido shuruf shuruf kale maran hadabod meelo dadka bersheeb gaadaayan inta nalinridaw inta nalinridaw kabacd nta untana googolukirwreed abeytan unta dheerto katamana kolka reed yani saaso oo soomaaliya dhagan shee lafderit yani iyo saas eh saasalan kase adduunka musabr ahaan saasalan musabra hata kolka munjidkasa saasa kumusabriyi ableytu soongriyi kofka miyalo musabriyi fabacana huwa yani majusigi duray hu cumara bilkinjari ableya kaduri bilaawin waayo oo bilaawin eh oo daskyor gaado jaren ableya kaduri sita bacnaatin durdiyaala oon liyakduri waay ixdaahuna ixda siti litutoodi o taxta surati surati cumar cumar haduundis hoosi iyahaad kalistahaasi mindhero goytito dhongontaa uma bacda dalika kolku naxara nafsahu biyadi laa biyadi gayriya isye sameey maanaa galantayla kadhimado lankal galantis kadhimado fadyeeri ay lankaderne usi isgoori waay uma naxara huwa majuusigii dabcabudkahay gaalkahay gooriyay nafsahu naftiisi isgoori bacda an dacna huwa majuusigii marki duray bacdisha halaaata cashara tumi sida rajulan min rajulin sabtiyaka toosi muslimiinti oo sabsadan ka jiran ya bilaaway kalo toos lamborkisa kubaadhoo nagadi kalkun ay laka gobona leyin marki dema mayli sheegay lanko saxaabi ah oo reer jari oo dadka sida lanka amayaha is aragi lamborkisa kubaadhoohay aragi iyo kubeertado raaday ka dhooyal mana kubeertad yala kufi walka gobada isari kalku si bilaaway islaabyal mana sidii iska yani wa kay bacda an dacna uma naxara huwa majusigii yani dhundaw nafsa naftiisa isgoori waay bacda an dacna huwa majusigi marki duri bacdisha talaatata cashara tumisedi marki duri bacdisha rajulan min rajuli mata geeriyooday minhu min talaata cashar tumisedidi kudhimadan hataa sabcatun todoba la dhimadeen umar la dhimadeen todob qof yan sabab nagdi gaalkusuge majuska dabaabudka e cumaru cumar fa inahu ina cumar cumar marki la dhaway aragi yasaaxa huwa cumar dayli hakuwareegsaday lankesadan siriyay ogoonsadaay lan madina roogo o dong madina lakaliya lankilayusakasawaha masala may dilay eray cumar ni an alkalbu eygi ay dili eri eygi ona majuuska hay ay dili balow hay ay dili eri uma sakata cumar cumar mir dabool may dhiideed fasalla cumar kolku mixraabki dhinahoodon dhi bisalaadi malku tamna sidiitiyalay fasaaxa bina fasalla binnaasi dadki tukiisiyey cabdiraxmaan bin coofa tukiisiy sidiya bas saksu safka hore imaamka dadkana hariiran dad caalimeyn ayni haadaan imaamka maruaadan awal kase kadarissukor hadii salaadiis wala kadaris lankalasi booskan gala macnaha bes cumar cabdiraxmaan bin coof saxaabiy jariil eho asaabto yani min casharat lmubashiriin kumid eho asaabto wiin kumid eho ahlushura kumid eho yaha bes sujiya tilaabo oran gaadi salaadi horan wedow nagdi cumarnan tayaal bes salaadi hoob la dhamaystire uma duciya tabibu cumar ala gaadi salaadi hoob lakubahi wala roori idalijey usoosidin miir daboolasanyi kabacdi markiisu miirsheeka nagadi ya warsaday maana eray ayna salaadi er salaadi awe salaadi oday tukadaanen waasa laa salaad laa imana liman laa salaata lahu eli iman man lan salaadan lahayna salaadi talaweeli eli mana salaadi oday latukudaay talaweeli cumaro wal tukudiyel eli salaadi tukun yel eli bes anin hata tukudee wari bes sidiya laaka fedheesi salaadi sidiya yani katukadisun ay salaada kiimadaasaleto manaha cumar yani usoo hada sakaraadiya salaadiyato markaasa le iman mansugnaan salaadnlahanel la laa imana liman laa salaata lahu iman mansugnaanel salaadnlahin e salaaditalwel salaadi wal tukadiyalari cumar uma duciya dabibu daktar iya lang licumara radia allahu tacaala canhu cumar iyo dabiib langkuweri ay dabiibki kolkun yani daawo oo gobolka iya latalow iyo saas oo kale la nagadi kabacdi may la ogaaday biyo lasi biyoogi mayle baa kubahaayan mindeeradi hoosnale baa kubahaayan haddana yani waaki masalan ba may lasiyay masalan ba yani wal saas oo kale daawi lasi walaagi hoosea kubahaayan marki denba may lasiyay walaa yani ini walaan yin walkal yin ini kal caana halsiyo le caanadii afkalanka shabi caanadii sidii cadaan ta gobolka kubati bes markaasa may la ogaada inay daawo kalan lahayme min dheeradi gurumen falama lam yajid cumaru cumar marki in helme lilqalaa-i inin helna yani dhimisho inin helna xiilatan xiilo inin helna ini dhimashoba xiilo lanin helaane daawo lanin helaan marki ogaadi falama lam yajid cumaru cumar marki in helne lilqalaa-i lilmawti geero xiilatan xiilo inin helna dhimisho masi kal injarne xiilo kal injarne limis daawoy kor marki eh, helna yani ye qaala cumar cumar may kagole eh, alxamdulilah lilah ilahay mahadleed aladi alahaasoo lam yajcalan weelne maniyati geerida in weelne biyadi rajulin rajul galantisan weelne rajulkaasoo yaddaci huwa rajulka sheegada waa alislaamay ooban lanki galantiska dhimidib lang muslim ban hayn oo dhowti lankaas muslimka e sun xigaablan infidhesiyaan ilahay mahadleed macnaha oo lankaana sababkay oo naadhowti yani naartaka galawba lang muslim en hayne gaal layda iy ilahay mahadleed macnaha ilan dhimato yani masala laakin lang muslima ninka dil dhibsheelata lanka muslimka o kofku muslimka dulma ka dilo adhowti cadaaba mudude yani ali yani khalidan fiha ilahi la ilahi waaliba lahu ilahi landarafay yani wa wa walbadan langoodi waay lanka usuga lanka muslimka dilaw kolkan lanki dili lang islan badin hayne langaale laybaiye ilahiya mahadleeli ma asilatun hadi asila man ay yani wa ka man qatil lkhalifati khaliifka kan dili kaw cumar bn khadaab radia lahu taala canhu qatil lkhalifati abululuat almajusiy wa udkur ma tacrif wali alkasaas ku can hada alxaadisi dhacdadan wali ku kasaas sheega kari baynama kana cumar yani yusali salaata subxi dakala alayhi abululuat almajusiyu fadcanahu bilkhinjari sita dacnaatin icdaahuna taxta surati maada qala cumar radia lahu taala canhu cumar may ka cindama calima huwa cumar markii ogaaday anahu ana alxaala washana laa xiilata xiila lilgalaa-i lilmawti geere xiilan lahayn markii ogaadi may ka gooli ahay yani soo maahay qaala cumaru may ka gool alxamdu lilahi aladi lam yajcal maniyati maniyati ay mawti geerida inwaalne iyati rajulin rajul galantis inwaalne rajulkaasoo yaddaci huwa rajulka sheegadaw alislaama isaan sheegadaw sa ka goolay wa adarsu walcishruun darsigii labaatan ilihaas cahdu cumara cumar dardaarmowshay bishura shor shoor dardaarmi khaliifnimadiib cumar mayn dardaarmay shuuruki weli horay mayn ogaani rasuulka sala allahu alayhi wasalam marki geeriyoodi khaliifnimada ini lamba inin dardaarana shuurunankuweln usbuku-aanusi rasuulka bacdiga iblo khaliifnagada micern wal ishaaraade jaran jaran oo rasuulka soo nooli xayi iye abubakar datukiisiyaay asxaabta meelilay kolkun kugaadeen abubakarka doorden cumarna yani waki masalan abu ahe yani abubakarna marki geeriyooday may dusuba doorodi khaliifnimada cumaran doorodi shurumahayn si toose merean hooba geeriyoodo bacdiga ay khaliif nagadeeya cumar saasaan dartaarin kalkun cumar nusuna shuuri sameeyahay ligofi sinsinkumidaha asku saaraa lay kalkun shuuri ka sameeyahay cahdu cumara cumar dardaaramow bishuuraa shuur dardaarami bacd almowt lanka khaliif nagadaw shura iblow ligof shurin eradoon waako lama axasa cumaru radi allahu tacaala canhu cumar marki dareemay bilwafaati geero dareemi iyo cumaru cumar dardaarmay bishura shur iyo dardaarmi ikhtiyaari khaliifati khaliifti lindorod ilaa sitatin li khaliif lindorod sitadaas min kibaari saxaaba asxaabta kuwood ugu wiinheen kumide wahum sitada naybu caliy bnu abi aalibin waay wa cثmaan bnu afan waay wa zubayr bn cawaam waay wa sacd bn abi waqas waay wa cabdالرaحman bn cawfin waay wa dalxat bnu cubaydillaahi waay litaasay oo min casharat mubashiriin kumid e yashuruntamay litun qof qofka kumid e hasku saaren khaliifka islam nagadoy islaamka muslimiinta lankin gaamiyo yani madaxweynada islaamka kaas nagadoy cahdu cumara cumar dardaarmowsha bishura shoor dardaarmi ini khaliifnimada shoornkuweel lama axasa cumar marki dareemay radi alahu taala anhu bilwafaati geeri dareemi yahida cumar cumar dardaarme bishurashoor ya dardaarme fi ikhtiyaari lkhalifati khalifki landoorod ilaa sitatin li iyo sitadaasoo min kibaari saxaaba asaabtakooda buwin kumida wahum sitad naybwa caliy bnu abi talibin waay radi alahu taala canhu wacusmaan bin afan dilnureyn waay wazubayr bnu cawaam xawaariyu hadi lumma waay wasacd bnu abi waqas khaalu nabiyi wacabduraxman bin cawfin khaalu nabiyi وdلحة بن cubayd اللahi min casharat mubashiriin kumid kuliso waay sidii khalifadi lama waaba sii hormaren yani waki masalan lama antaki jaran khulafaa rashidin cusmaan yali nagada doonaan aan kalen min may kumidayna yani waki masalan min min alcasharat lmubashiriin kumidayna wakhtaara cumar cumar may dooroday cabdالlahi cabdالlahi ibnahu nogshay dooradi liyashhada hua cabdالlahi ini xaaliro ijtimaacahum kulankooda xaalir o walaysa law licabdllahi nin sugnaadan min alamri amri lkhalifati khaliifnimada amar sheshe nin sugnaadan hadisi cabdullaahi cabdullahi bin cumar caalimki hay admeeray cabdullaahi o aawkaya khaliifayay intiad herta khaliifnimada anina jagal oo siyo malihidi er dadkina kulmaayaan lankoasku dhax saaraay adina laroog bes walkalma jarto bes laroogo kuya usona sidiye awshay dardaar miya weli sidis cabdullaahi bin cumar mahayna dadka madaxnimada uweydiya iyo mahayna manaa diidi jarata eedan eh, diidi jar madaxnimada dhib badanta weli shay madax managan cabdullahi bin cumar caalim oo oh, dacwad ilahay isku fidiyaayo oo oh, culumta fidiyaayo saasa isku haayo manaa saasatan marki dam xisada sabab nagla xajaaj bin yuusuf yani waa kay xisadaay fakhtaara cabdallahi fata uma wakhtaara huwa abu cumaru cumar may dooraday cabdallahi ibnahu ibna cumar cumar arishi cabdullahi wa doorodi liyashhadahu cabdullah ini xaadiro ijtimaacahum ijtimaaca sitati litin yani kulunsho xaadir litin of kulunsho sawer manaa goobjoku haw o walaysa lah licabdullah inin sugnayn min alamri min amri lkhalifa khaliifnimada taladiya shayin shayin lahaadan awka khaliifaya ni khaliif nagaba iyo wasiira nagaba walbadan edaan meelrew meelrew kukunagedaadkasdoordaayan uma tuwafiya huwa cumaru radiallahu tacaala canhu yala oofsadi wadufina huwa cumar cumar walduugi bijawaari saaxibeyi saaxibey cumara cumar lamidii saaxib darisjyalakaduugi rasuulilahi e sala allahu alayhi wasalam wa abi bakrin e radia allahu tacaala canhu agdiyo lakaduugi waayo bes cumar kalku markiisu saas dardaarami wal oobsadi intiisun oobsan elan oobsan iyo cabdullaahi dira aciisaan diri aciisi inkasaw aciishoy may faday gurigii ka oo rasuulka sala allahu alay slam kaduugnaay oo aawkana kaduugnaay baadis bi dugo faday hain warto eri manaa hadii aisha kin ogolaato milo afaylataa cumar walka duuge ka ertasila fadaay hadii indiido aisha milo malki duugo ertoona cumar malka duugo ertoona muslimiinta gabriyaalsho bagiculgarkas cusma milo hal duuga eri manaa bes nseedi cabdullaahi aisha nseedi aisho he abubakar saleya eh, yani saa ka eriyeri farminta saakin fare ka salaamay eh, saasa ka lahay markaasa maertay cumar eh, yani hadii marba saas eray usuba saasba leyi ani liidug fadaay booska suge awkay gadaalshay rasuulka zoodka iyo awkay gadaalshay ani liidug booska baale ani liidug fadaay hooba cumar ba saas eray besaalsilka dugeerka anin meelo kale bagelo qargad meelo liidugoodan dhimo bes sidiya kolka nkooy ha ogolaatiya ler bes meelihii dugaari bes sidiya lakaduugide alaana minki aisha iskala duugi yin rasuulka askuna jaray oy rasuulullahi askuni meelo leylka duugi awshe abubakar oo dhimidin meel laylka duugi cumarna garabshe reed abubakar gadaalshe garabshe laylka duugi sabidiyo yani meelas la duugayin hada qabru rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam wahada qabru saaxibihi wahada qabru cumar amir lmuminin sadidiyo sadadarishin furun hada masaaib meel kumid ah yentananti taas oo kale yani meel meela ka duugayin wa kana uma tuwafiya huwa cumar radiallahu taala canhu iya la obsadi wadufina huwa cumar iya la duugi bijawari saaxibeyi saaxibay rasuuli aw cumar bisaaxibey saaxibey cumar cumar lamadi saaxib deris iyo lakaduugi rasuulilahi e lamada deris sala allahu alayh lamada saaxib sala allahu alayhi wasalam abi bakrin e radia allahu taala canhu meelaas la duugayin wa horta bana inti meela laskala duugawno walba jajari jari may waley oo asxaabta meereen ama taabiciinta meereeno yani weligaana hoob la deego rasuulullahiya kooy hoob leer abubakarna kooy cumarna kooy layleeraay hoob lankolamaagaas didios jalaayana hataa may kale sii kartaa ulaytan yeede horenan sheegnay ini rasuulka sala allahu alayhi wasalam ceelkoo fadheeday luga karaariyay abubakarna koya sun rasuulka dhinishay fadheeday sun luga karaariyay cumarna koya sun rasuulka abubakar dhinishay fadheeday luga karaariyay cusmaan marki demba koya sun gabalki geeski suga buisamay hortii hor fadheedi macnaha taas may laka tafaulay leerayha dabrisho laka tafauli rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo abubakar iyo cumar meelo lasiga doogi cusmaanna dhaabilsha hortiyo e oo eh dabiiculgargad meela kadoogayin wa kana cumaru radia allahu tacaala canhu cumar may haaday yawma wafaati wafaati cumara cumar oobtashidiis maalintii may haaday ay wa kana cumruhu cumru cumar cumar cumrishay may haaday yawma wafaati wafaati cumar cumar oobtashidiis maalintii cumrishay may haaday talaata wa sitiin sana yani sodon iyo lidn isd sanadi ayay ahaati wakana cumar wakana cumru cumru cumar cumar cumrishay may haade yawma wafaati wafaati cumar cumar oofashidiis maalinti may haade talaata wa sitiin sana lidn isd saniya haade wamudatu khilaafatihi khilaafati cumara cumar khaliifnimadiis mudadii e may haatay cashru sanawaatin tuman sana iya haati sitatu ashhurin lix bilood i arbacatu ayaamin intaas ahaati sanadiis inti us khaliifay وamudة khiلaafati cmara cmar وamudة khilaafatihi khilaafati cmar cmar khaliifnimadiis mudadiye cashr sanawaatin toman sana وasitaة ashhurin lix bilood وarbacaةu ayaamin afar yom iyo haati waay intaasa yani khaliifnimadiis abubakar khaliifnimadiis hore mahan sheegni lama sana iyo bilyaalini haen saasa hayti cumarna khaliifnimadiis mudadii khaliifka hay may haatay toman sin fursada helay kalku ilaa toman sin iyo dacwada islaamkin jaamiyaay yani mahi yani dersi ilaa ciraaq dersiyey ilaa yani waa faris rome islaamka dersi wa asilatun hadihi asila kantii su-aale wa maada facala cumaru cumar may fali xiinama axasa huwa cumar dareemay bidunuwi ajalihi ajali cumar cumar ajalis dhawaanshadiya marki dareemi may fali waay lama axasa cumaru bilwafaati cahida bishura shor iyo dardaarami man hum sitatu bida ayayin aladina sitadaaso ikhtaara huwa cumar doorday hum sitad lishura shorn doordi ayay caliy bn abi alib cusmaan bin cafan zubayr bin cawaam sacd bn abi waqas wacabdiramaan bin cawfin wadalxat bn cubayd illaahi limaada اkhtaara cumaru cumar mayn doordi ibnahu nogshay cabdallaahi macahum macal sitati litaas macasho mayn doordi waاktaara cabdallaahi ibnahu liyashada ijtimaacahum walaysa lahu min amri shayun kam kana cumru cumru cumar cumar cumrishay meegahaadi yawma wafaati wafaati cumar kana cumruhu ywma wafaatihi alaatun wasituna lidun iyo sido sanatan min sana iyo haadi aragayka manaa rasuulka sala lahu alayه wasalam may ka geeriyooday i isadi ku geeriyoodi haye abubakarna may ka geeriyoodi lidun isadi ka geeriyoodi yani cumar yani wa masalan saas oo kale cumar nusun may ka geeriyoodi lidun isada kolku makinbahaas rasuulka sala lahu alayه wasalam hadi may yani manta hada abubakar cumar geeriyoodahay may duuginyi lama sino oo abubakar lamadii sino ku gadaal jari iyo yani waa kay tomon sino hadda cumar gadaal jari lilay tomon ilama sino maa tomon ilama sino rasuulka winay sala lahu cumar ku winay sala allahu alayhi wasalam as'ilatun hadihi as'ila ah, yani saas khulaasatu khilaafati cumara cumar khilaafidiis warshakoodan wasiiratii siirati cumar cumar dhagenshay huwa cumar cumar bn lkhadaab bin nufel waay wa kunyatu kunyatu cumar cumar kunyadiis abu xabsin waay walaqabu laqabu cumar cumar koofartis ama naanesiis alfarug cumar farug a wulida huwa cumar yala dhali bacda nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabag bacdishay bitalaata casharata tum i sedi sanatan min sana jijabka i wal jijab bilo jijabkaay dirskada dar tum i sedi saasanag tum ilama ilaa biloka jijabka dirskar tum i seduwa walama buxisa nabiyu nabag marki sala allahu alayhi wasalam kana cumaru may radi allahu taala canhu min ashad lmucaaridina dadka kahorkooyan kankadoran iyo haadililislam islam kahorkooyan walama haajara lmuslimuna muslimiinta marki hijrooden ila lxabashan hijrooden ya aslama cumar cumar islaami faacaza llahu ilahi hooji alislaama hooji bihi bicumar ka hooji fatxu dimishka dimishka furushadiya bacda fatxi lyarmuki yarmuk marki la furodi kadib iyo saara abu cubaydat bn ljarax iyo socdi bijeishi jeish abi cubaydi la socdi ilaa dimishka la socdi wa macahu ma abi cubayd abi cubayd macishan khalid bn lwalid iyo faxaasara huwa khalid bin walid shiri dimishka dimishk iyo shiri sabciina layla todobaatun hadhin iyo shiri wasamica khaalidum khaalida may dheegay laylatan laylido may dheegay bawlaa boog i gayli ya dheegi fi dimishka dimishkiya gayli ka dheegi fatasallada khaalidun khaalid ye koray suuraha suura dimishka dimishka derbish ye kori watabica may raheena bu khaalid may raheena bacdu uma fataxuu geesiyaalkii furen albaaba baaba dimisa dimishk ilbaabki she dirbig inti korku koren aku furen wakabaruu muslimiinti takbirsadeen fadakala almuslimuuna muslimiinti iya galen mukabiriina hal takbirsadaan allahu akbar allahu akbar lain faafaqa rumu reer rumiya hamirowen wadalabuu dalabeen asulxa heshiis iya dalabeen fasaalaxa abu cubaydata abu cubaydiya laheliyey yani wa kay fasaalaxa abu cubayda abu cubaydiya laheliyey hum yani wa kay masalan rumiyiinti romti iya laheli uma saara abu cubaydata socdi bijeishi ciidinkii macahu ma abi cubaydatana khalidun walidayi faftataxuu furden muduna shaami shaam magaalooyinki furden ilaa an wasaluu ilaayo diran ambakiyata ambakiya ilaa diran misrka dawaad dinigaasan ku galaan fatxu bayt lmaqdisi bayt lmaqdis furushadiis wa kana cumaru radia allahu tacaala cumar bn wakana camr bn lcaas camr bn caas may haada yuxaasiru kishiri yahaadi bayt lmaqdis yashiri fadaraba huwa cmar bin caas may ku dalbay alruma reer rum may ku dalbay asulxa heshiis iniyo isdhiiban calaa yadi cumar ibn khadaab cumar bin khadaab galantis korshay heliya fatawajaha huwa yani camar bin caasa jihaysidi ilayhim ila ruman jihaysidi wakataba lahum yo laantood yan abtugi aadan balan yan abtugi wadalika almadkuuru madkuurka sanata kamsa cashar tuma ishan sanadii aya hati min alhijra uma saara cumar cumar so yani saara saara camrun camar iyo socdi camar bin caas ila shami an socdi fanadama ay yani nadaami xukumata xukumata sham sham xukumadi ya nadaami ama uma saara cumaru cumar sooda ilaa shamian socdi fanadama cumaru cumar nadaami xukumata xukumata sham sham xukumadiya iyo niyaw maamulsha iyo nadaami fatxu misra magaaladi misr leeraay furashadiye uma saara camru bnu lcaasa socdi ilaa misra misr yan socdi biidni cumara cumar idin radi allahu tacaala canhuma waamada huwa cumar taakuley hu camar binu caasa ka taakuley kadari ciidan bisna cashara tum ilama alfan min alfin tum ilama kun ciidan ee kataakule faxaasara camrun camar shiri ha misr yashri hataa salaxa yani cumaru cumar anti kule hataa salaxa camrun camar anti kuleeliyo ahlaha ahla misra misri hilsi kuleeli waabkaa huwa camar baaqiyeli almuqawqisa mariku yani waki misr misr boqol shi muqawqis leraay kulu man malaka misr fahuwa muqawqis muqawqisa leraay muqawqis kaasa baaqiyeli raisan hal raisan ay alayhim ala ahli misr raisan ay uma saara sacd camron camr bin caas socdi ila iskandariya yan mayla kumid ta misr kumid iskandariya yan socdi faftataxa huwa camar yafrudi ha yani iskandariya furudi wataqadama huwa camar hormari ila saxraa lama degaanka iyan hormari libi dimigaas gabalka leeraw faftataxa furudi barkata magaalo barka leeraw wa darabulsa darabulsa libiya kumidatugola meelobaasa furudi wacazama huwa cuma camar bay go-aansaday cala tawajuhi ini hanjihaysado ilaa tunisa tunis hanjihaysado waljazair wa ila ljazair reebyaalka jazair leraw yani hanjihaysado fanahaa may reebay hu camar may ku reebay cumar bn cumar cumar bn lkhadaab radialahu taala anhu ku reebay hadii meelib africa dinigaas deerdi hakunago eri bes wawaqcat aljisri boontadi lamadiya dirir wawaqcat aljisri boontadi waqcat aljisri boontadi lamadiya degaalan hada maxalu lama degaal oo boontod ka dheedi jahaza cumar radi alahu taala anhu ya diyaariya jeishan a diyaari jeiskaasoo multabisan dhehen bigiyaadati abi cubeyd abi cubeyd bin mascuud yani hinganshay ka dhehen atadafi gabilshay tadafi lingisbay liitmaami fati lciraaq ciraaq furdiyasi la dhimaystiro yan diyaari jahaza diyaari liajli itmaami fati lciraaq ciraaq furdiyasi la dhimaystir daraagian diyaari fataqabala ljeishani labadi jeish isqaabilen yafsilu hal dhahgalaw baynahuma bayn aljeiseyn naar lfuraat wabogo furaat leelawna dhahgalaw faaslaxa abu cubaydin abu cubayd hagaajiyey jisran boond i hagaaji wacabara abu cubayd gudubi ilayhim ila roman ila roman gudubi maya ilayhim ila fursi fursiyintian gudubi bijeishi jeishi abi cubayd abi cubayd ciidinshen gudubi fakutila abu cubaydin yala dili wanhazama lmuslimuna hingaamiyaga islaamka yala dili wanhazama lmuslimuna muslimiintina jaben wagaria bacduhum yani wagaria may maashoday bacdhum bacd lmuslimiina biyo kahoogden kamaashodeen webigi dhatiyo ka jari faamara lmusana musanama emray ilى lmuslimina faamara faamara faamara lmusana yani musana may amray ila lmuslimina muslimiintiye yani may amray bishad ljisri boont buuntadiyeede hirowshe shadi bishad ljisri yani buuntadiyeede yani hirowkeediya amray facabara lmuslimuuna muslimiintiya yani waaki bishadi shadi hirow le bishad ljisri buuntadi hirowshe facabara muslimuna gudubeen aleyh al ljasri buuntidii korshee gudubeen wagutila may la dilay minhu min almuslimiin aa kumidayn arbacatu alaafin afar kun yal ku wa min alfursina wagutila min alfursi reer fursana may lakudilay sitatu alaafin likun yal ku afar kun ilikun ashal dili a falama calima cumaru radi allahu tacaala canhu cumar markii ogaaday bidalika inhizaami jabawkaas muslimiinta marki jabeen markii ogaadi ya arsala cumar cumar diri aljuyuusha ciidan ya diri ila lmusana musana diri farataba huwa musana ratabi ha aljuisa ciidanki ratabi wadalaba huwa cumar wadalaba huwa musana may kudalbaday min alfursi reer furs an yacburu yon ini haguduban ila ila musana biantilaasudanobe dhinangamara facabaruu fursiyiinti hagudubeen wacamala huwa musana iya weerari ciidan sheeg calayhim cala lfursi iya xamlatan halmar xamladaasoo faraqad kalsabiiday jamcahum jamca alfursi reer fursa kulon kalsabiidi uma qadaca huwa musana gooy aljisra buntidya gooy fakutila may la dilay buntidya jidkay gudubne manaa iya kagooy fakutila may la dilay min min alfursi halkumidayin halkun algo hargadaasoo katiirun tira badan iya la dili uma arsala huwa mutana diri asaraaya sariyatin saraaya lakajamci waay asaraaya ilaaliyaaliya diri famalakat hiya saraayaadki milkiidi mucdam alciraaqi ciraaq mucdam shaya milkiidi waay fatxu lgadisiya magaaladi gadisi laraa ciraaq kumid hayti furashadi balaga lmusana musana may hadiray ana ruma reer rom jaasu ini diyaariyan aljuyusha ciidan fara badan diyaariyan listirdaabi ma shay silangnago fugidahuwa maaglawaay min bilaadin bilaadi lfursi reer furs bilaadiyo lakuwaayo fakutiba may laftugay licumara radia allahu tacaala canhu cumar radia allahu taala canhu may lang maya fakataba de fakataba huwa musana abtugi licumara radia allahu tacaala canhu yan abtugi yastamidu huwa musana haalku gurmad dalaba hu cumar gurmadku dalaba ciidama fara badan oo eedan tira badan oo an xamida korma hortay ilaha istaajiyey gurmada indirlay fabacata cumar cumar diri ilayh ila musana musaniin diri arbacata alaafin afar kun yan diri ay ay haal arbacatu alaafta kadhahanyin bigiyaadati sacd bni abi waqaas sacd bin abi waqaasin kanshi halka dhahanyin an diri waatbaca huwa cumar raasi hu sacdiya raasi bimi waay waatbaca cumar cumar raasiyay hu musanaaye ku dabageliyey bimiliha mil arbaca afartaasun wala mile yaatan ciidan ku dabageli wafi darigi jidki dartis igol kusugunyiha balaga may deeray sacdan sacd may deeray wafat lmusanaa musanagi muslimiintin gaamiyahay geeridiis falama huwa sacd dumudi jaisa jaisa musanaa musana ciidankin gaamiyahay tira badnaaye dumudi ilaa jaishi jaishi sacdin sacd ciidinkaiyo ka darsadi walama wasala sacdun sacd marki deeriya ila lgadisiyati ardulgadisiya marki deeriya dhaabala may korkooyay sacd may korkooyay rustomo rustom lankilera gaidul furse fursa ki hingaamiyaayo soo ciidan badan weliya korkooy yaxulu halta kala teedaw baynahuma bayna aljeishayni muslimiinta iyo gaalada jes lamadaas jes lamdhasiyo naarul furaasi webagan cilaak yaalo wawinag e furaas elawtaa teedaw wa maca rustum rustum macashayna lajarang jaran halaaثuna sodon filan min filin muroode wa cishruuna labaatan alfa muxaaribin min alfi muxaaribin labaatan kun digaalyahan eli jiraan fadala lkitaalu dirirtiye ahaati halaaثata ayaamin ahaati wa fadala may ahaatay alkitaalu digaal ahaadi halaaثata ayaamin yani sadefar iyo digaal socdaay huzima lijibiyey fi nihaayatiha nihaayati halaaثati sadidaso yoolso la jibiyey alfurso reer furso la jibi wakutila rustum rustumna la dili wahalaka may helaagsamay aktaru caskarihi caskari rustum rustum ciidin shay badadoodii helaagsameen katlan min katlin dilya lahelaagsameen wakaraan min karabin maasho dhowbidkahoobdan lahelaagsameen wadalika alwaktu waktadaas kaasay sanata arbacata cashar tumiy afar sanadiya min alhijra iya hayti waay uma saxafa sacdun sacd iyo garguuridi cala lmadaini magaaladi madain leraay caasimat lfursi iyo garguuridi faftataxa sacdun sacdi ciidin shay ha madaintiya furuden wanazla sacdun sacd degay iwan kisra iwana kisra kisra xafiisya iya degi ay boqortooyadii oo yani kisra iya degi wajacala huwa sacd may kaweelay hu iwanki xafiiskii masjidan masaajidya kaweeli wa ay wakataba huwa sacd abtugi licumara cumar yan abtugi yubashir huwa sacd soo bishaareyo hu cumar cumar bishaareyo bilfatxi fatxi lmadaain madaain furashadian bishaareyo fawallaa huwa cumar waaligka dheke o sacdiya waalanka dheki calaama aladigi korshe waalanka dheki fataxa sacdun sacd furuday humaaga furudi siiratu cumara radia allahu tacaala canhu cumar dhagan wenaagshay kaana cumaru radia allahu tacaala canhu cumar may haaday mutaxaliyan murtasifan ki kasifoway bilxazmi go-aan kasifowyaha mutaxaliyan murtasifan ki kasifoway bilxazmi go-aan cafifan dhoorsun yahaadi can amwaali raciya sayidka amwaaliyo heshiyana ku dhoorsada ra'uufan ki inturaw bin biraciya sayidka inturaw yahaadi laa yasmaxu inin ogolaadana liaxadin ahad ahadkaasoo min cumaali cumaali yani cumar cumar gudoomiyaalshay kumid inin ogolaadan an yastabida huwa ahadkaas ini lagoonu nagdo bira'yi ra'yi ahad ahadkaas ra'yishay lagoonu nagdo inin ogolaadan ahaadi wa huwa cumar awalu man shaksakin horay waayo amara huwa manka amray yani biwadci taarikhi taarikh digiyawshi amray taarikhaas oo alhijriyi hijri lang nisbeeyey kun iyo afar boqol iyonaya sodon i doorka dumarahay watadwiini dawaawini diiwaan yaalo manaha yani waa kay diiwaan geliyokoodana watadwiini dawaawini daftaryaalo diiwaan yaalo amriyahaadi wa awalu man amara amray bitadwiini dawaawini yani diiwaan yaalo isdiiwaan geliyokooda amri lankin horeeyahaadi wa biwadci lbariidi boosto dijyawsha lanki amri oo risaalaadka gudbiyaasa watakada huwa cumar may samaysday boosmana mil oo wargada la dhikaayo mdumaskagudbiya lahay wawalcilbaridi yani boosa dijyawshe boosa dijyawshe lanki amrikin wareeyaha watakada cumaru cumar may waaliday baytan guru iya waalidadi lilmaali maalka islaamka iya guru n oo maalkaas binka usugaana haroodaw walaa haroodaw iyin jizi iyo cusru tijaara iyo wal saas oo kale iyin masalan iyo zakawaadka iyin waamara cumaru maa an aruuriyaan wa mara cumar cumar yani may amray bitawsiic masjid اxaraami masjid xaraam masjid baytllahi yani waa saawelowsha amri wamasjid rasuli wa bitawsiici masjid rasul sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka masaajidnila waa saawel si amri ahaad wawadaca cumar cumar may dejiyey ibyaaati dadka martiyaalka mayn dejiyey duuran daariyan deji oo daar oo dadka martada askunaayaan yan waali waa daaruliyaafa ya samey maqtalhu maqtal cumar cumar dilshay وabaynama وkta kana cmar رadi الlahu taعala anhu yusali huwa cmarki tukada suba sala suba tukada yadakala man galay aleyh ala cmar cmar korshay man galay abu lulata majusiy yan gali وadacna huwa abu lulu duray hu cmar yaduri sita dacnaatin duriyaalatoodo lia yaduri uma naxara huwa abu lulu majuski hay gooriya nafta naftiisa isgowracy biyadi la biyadi la biyadi ayri aresis nafti galantiisa iska diri bacda an dacana huwa majuusiga marka duray bacdishe alaaata cashara kumiska dugof oo sabka sabka horkiska horka duray bacdishe rajula min rajulin maata geeriyooday minhu min alaaata cashar kumisa didasayso ku geeriyoodeen sabcatan todoba geeriyoodeen faahida cumaru cumar iya dardaarami bishura shoor iya derdaarami ilaa sitatin liya shooran derdaarami sitadaasoo min asaxaaba asaaba kumid alintikaabi alkhalifati khaliifti lindorod wakhtaara huwa waktaara huwa cumar doordi ibnahu ibna cumar cumar unugsha iyo doordi cabdallaahi e shaahidan haal xaadiraw cala ijtimaacihim ijtimaaci sita litaas kulonshoonan xaadiraw litaasay goobjoogan haaweri mana uma tuwafiya huwa cumar ya loo oobsadi wadufina huwa cumar ya la duuge bijawaari saaxibey saaxibey cumar cumar lamadi saaxib daris yo lakaduugi wa cumruhu cumru cumarna halaasa wasituuna lidun iside iyo sanata min sana ومدة khiلaafati khiلaafati cmar cmar khaliifnimadiis mudadii cashru sanawaati waay waay wa sitatu ashhurin وaarbacu ayaamin وaarbacatu ayaamin intaas ahayan way adarsu saabic وalcishruun darsigii labaatan i todobaad khilaafatu cثmaana radia الlahu tacaala canhu cثmaan oo yani khaliifnimadiis bacda dafni الkhalifati khaliifkii marki la duugi cumara ah radia الlahu tacaala canhu marki la duugi kadib ya may kulumeen asitatu lisiya kulumeen aladina sitadaasoo cahida cumar cumar dardaarmay ilay min asitati litin dardaarmay bishurashoodn dardaarmay fi ikhtiyaari lkhalifati khaliftilan dooro faitafaquu iswaafagen calaa tarkiha tarki lkhalifati khalifnimadi ini latabo licaliyin wacusmaana sidi afar gale liti sid manaa afar tanaasulya sameeyen lama in tanaazulen cali iyo cusmaan an tanaazulen wa anahay wa an yaktaara cabduraxmaan bin coof hadana lamadi hadana landoorodo lan baahayi way yaktaar cabdالرaحman بن cof ini doorado axadahma koosho doorado saasa dooraden wa faktaara cabdالرaحman بن cofa dooraday bijtihaadihi cabdiraحman ijtihaadke wamushaawarati jamcin dadbadan lishoorowsho oo min asaxaabati saabta kumide wa umaraa ljaysi jeyska amirintis kumide wa marki lishoori badishe dooradi cثman radi alahu taala canhu a dooradi fabaayaca huwa fabaayaca huwa cabdالرaحman labalantini cثman bilkhilaafati khaliifnimaka labalantini khaliifka islaamka cثmaanka nagdeer watabica الnaasu daskina rehen hu cabdالرaحman bin cofa rehen walama tamat اlbaycatu baycadi marki taam lagatiya sacida cثman radia الlahu taala canhu cثman iya kori khudbad in horeysi oo lankoob la dooro khudbi akriya ay wakadaba huwa cثman khudba akri khudbatan khudba akri minha min alkhudba khudbadaas bay kumid aha alxamdu lilah aliya maxad kaamilen sugnaati ayuha naasu dado kuangiho itaqu llaha ilahay kuobsada ina adunya addunya kama sidi akbar allahu tacaala ilahay bisheegi canha can dunya addunya shay ilahay ku kabari lacibun ciyaarnay walahwn ciyaarnay waay waziinatun walyaro ziine waay watafaakurun faan baynakum dahdin inisfaanasan waay watakaaturun badsado fil amwaali maalyaalo la badsado waay walawlaadi awlaadla badsadaw may lamid ata kamasali kaysin soob oo kale lamid eh acjaba huwa roobka sige cajaaib geliyey dadka dhulka beertag abuurayaan cajaaib geli nabaatu nabaatlkawfi mandarku sige e nabaadki cajaaib geli uma yahiiju kacay nabaadki harkay fatara adaragaas nabaadki sugaay musfaran haaliki habuqidaay adaragaas uma yakunu haadaw xudaaman birbir haadaw yani markadel uma burbu yani xudaaman burbur haadawa wa fi laakhirati aakhira dhahdiyanamay haaday lankiba ilaahi yani nkaobsana cadaabun ahaadi cadaabkaaso shadidun وamafiraton ahaati mafiradaasoo min allahi ilahay she ku ahaati waridwanun raalaashi ahaati yani ralwaahi wamal xayaatu nolol mahaan xayaatadaasoo addunya dhow mahaan ilaa mataacu lguruuri kedidii raaxadi yalayo ahi fakayr lciyaad fakayr lcibaadi odoomanka ha an khayr badan fiiha fi dunya an khayr badan man waay cusima huwa manka ladhooray bilahi ilahay lakadhoori wactasama gobsaday bilahi bikitaabilahi gobsadi wa bikitaabi kitaabilahi gobsadi kaasa yani kan oo dadka khayr badan kaasu ari manaa jeedi bacda dafni lkhalifati khalifkii cumara radialahu taala canhu marki la duugi kabacd ya ijtamaca sitatu litiya kulmeen aladina sitadaas ahida cumar cumaran dardaarmay iday min asitati litin dardaarmiya bishura shur yan kulmeen waay cumar dardaarmay bishura shur dardaarmi ya kulmeen main kulmeena fi ikhtiyaari lkhalifati khalifti landoorod islaamka lankimamula fadisi fatafao sitidi litin of oo ahli shuruud haayeen ma iswaafageen calaa tarkiha ilan khaliifka lankoolay nagade kolkun litin isin litin lankoosku saaraa ledi saasan dardaarin cumar hibilow ma erin litin kokmid er liti kolkun ma ereena kulay una lankoolay khaliif nagadeeya ma indhaafna ereena cali iyo cusmaan indhaaf cali iyo cusmaan lankoosku saare fatafaqu liti iswaafageen calaa tarkiha tarki lkhilaafati khaliifnimadii kutabawsha yani iswaafageen licaliyin longutabaw wa cusmaan wali cusmaan longutabaw afarti meereno uno is yani wa kay masalan tanaazula samayni una kubani mana khaliif managdaan caliyo cusmaan lay lankoos meeren wa an yaktaara hadan may kala fatafag may iswaafageena cala an yaktaara ini doorado cabduraحman bin coof min casharati mubashiriin kumida doorada hada malabulkoosha doorad liti horta afar waabuku tanaazule hadana meerena cabdiraحman bin coof cali iyo na cusmaangaas kaheri cali cusmaanna cabdiraحmaanga doorade lankoosho doorade fakhtaara cabdiraحman bin coof may dooraday biijtihaadihi ijtihaadi cabdiraحman cabdiraحman ijtihaadkay iwa bimushawarati jamcin dad badan lishoorowsho oo min asaxaabati kumide wa min umaraa ljeishi jeiska amiirintis kumide lishoori bacdishe may dooraday cusmaan bna cafan radi allahu taala anhu ay cabdiraحman bin coof usul may suubiyay ha yani mushaawari samey dad badan asaase lishoori ay ali iyo ne cusmaan ay khaliif kuweelaan dad badan lishoori dad badan oo amiirinta oo jeejka dadka maamulo iyo naftiyo lalataladalambaanya jeejka islaamka dadkin gaamiya amiirintooda dad badan ana lishoori ay lakuweele ali iyo cusmaan ay khaliifka kuweele marki dembi oo dhong may lishoorene ini cusmaan lakuweel bes cusmaan adooraysun watabica watabaayaca huwa cabdiraxmaan alabalantami hu cusmaan alabalantami bilkhilaafati khaliifin inaga watabica may raheena hu cabdiraحman may raheena annaasu dadki kala raheen walama tamat ilbaycatu balanki oo oh, marki taamnagatiya sacida sacida kori cثman wa koray radi alahu taala an cala lmimbari mimbarki rasuulka koray wa wakadaba cثman cثman kudbaki kudbatana kudbaki mina min alkudba may kumida alxamdu lilah aliya maxadkamila skule hey jamic alxamdu lilah ayuha naasu dada kuangayo oh, itagu laha ilahay koobsada in adunya addunya kamasadi akbal allahu taala ilahay sheegi anha an dunya dunya shay ilahay ku kabri laacibon waay dhidheer iyaanad laacibta ilahabta lamadaba dhidheerlay laakin laacibta may lere dhidheer iya iyaar caruurta yani dhidheeliyo ya laacib lere laawina may lere dhidheer lanwinada lere mana laacib addunya laacib waa kutilmaam ilahay ciyaaro addunya awlaadogda salaada siiyo yani waa masalan ba magaalo obraro salaad igaloobey salaada balowna dheerkiga naglan salaada ciyaartiyo galaan duhurki oo dhididio iyo rafaadku bahawiya meel kudhagaagsadaayan walna langasalin walna lan sheegna mana taasu awlaadi salaadi dheeligalan duhurka ibariya kudhagaagsadaayan wal faide natiija sheeg haya dadwinaga yoon hoob ciyaarnagadan maa salaada yani biloonigi dheelow mis galabtanagadan igo walba lanku sheegna faide lanku sheegna kudhagaagsadaayan hadii kala dheel kala i wal saasoo kal nagato jari wala dheel wal saasa nagato walaagiyo dheeleen walba faide anku sheegna kudhagaagsadaayan iridka dhiyaas addunyadina saa saasa ilahay ka tilmaamay lankan sin rooraw un rooraw n rooraw addunya n rooraw n rooraw sadan dhisanta addunyadii walaainsadada asa lay ku tabe mana addunya lankanka maal gabsan hoobeyi wal us walbanka necmoosane lay kutagaabsale gurugiisa sidiisan teeginyi walis addunya kuusi dhare kuusi alinko kugaadade walis addunya kasabahay walaawayaro afka dadka dhamageliyaaan kugalade bes walba sadiya asa lay kudhagaabsale mana kalka ciyaarnay addunyada dhom ciyaar wa ilahay sasa ka tilmaamiye in adunya addunya kama akbar allahu tacaala ilahay sidi onayo yani kukabri canha can dunya kukabri laacibun ciyaar ciyaal ciyaar ciyaal ciyaal ciyaartiyo mana walahwan ciyaar langwinego langwin ciyaartislay wazinatun walyaro diine waay beregbereg yar eh watafaakurun inisfaanow lay baynakum daadis inisfaanosan ahay watakafurun basado waay filamwaali maal basadasan anig maal badan anig eraasan wlawlaadi watakaurun bilawlaadi awlaad badsadaolay anika awlaad badan ani awlaad megale badan gaba walaabasaraasan anikaotar badan araasan walyara elay may lamid asel ilahi kamasali kaysin mandar oo kaliya lamid ato reeskaasoo acjaba huwa keeska cajaa geliyey alkufaara dadka dhulka beerta ka abuuren cajaa-ib kufaar manaa kafirin kufaar a kufaarka may lere may lamijeede dadka misgeed abuurayan iyo kufaar leereh marmar kan gaalka naftisna kafir kufaar wal erele kalkan kufaar wala langray lanka gaalka nicmada ilahay qariyay duugi kan nusul misjeeda dhulka kuduugahayla ma kufaar taas mana kafr mayl kufaar mayl jeede wala kuraal jeed lanka kafirka ana nicmada ilahay qari ilahay ma jaro lay nicmada ilahay ilaahagi abuuriya nicmadiis qari dhulka kuduugi kan nusul misjeeda dhulka geliyahay kalkan kufaarka kan hadi mayl jeeda ki kafirka ay ilahay kukufri mee dhulka ki misjeed kuduugiya kufaarna misjeed mana beerta ki abuuraya kafir leedahay fasir marmareega kor acjaba yani kamasali kaytin mandar okil waa lamid acjaba huwa eski acjaba faacilka nabatu taas gidaasjartu acjaba cajaaibgeliyey alkufaara ki beerta duugi cajaaibgeliyey nabatu nabatlgayti eys kastay miraashi cajaaibgelisi hambay sababki sifayla beertan dhawaheed shabtaaliya yani waa kay afarta gablan dhawow nagatay cajaaibgeli shalay lanki dhalinyar waay geed aragaas berbergahay dhaldhalaalahay lama ber yani ahay kabacda waa ko hasbedeli masalan ba waa hagodadahay misgeeni hoob hakar hoos oo hakubukdaasi oo kal kori hoosba waa kay hakuedaadaha isun waa ko gooyow ma walkal madhiman kufaw ma walkal madhiman misgeed ma kufaanay markisan kan usun hakufay waa facebook gooyow ma walkal madhiman sado bu mana ilahay saasa katilmaamahay addunyadi oo dadku dhan ba saasay mana dadkuna uma yahiiju hakor nagadaw nabaadki hakor nagadaayo waa kay koriisi habarbaaray hata horon socdaay l mana horleangaadisay yani gofta yani horondareraa cumrishay anti horondareraa yani kaalay isti yaro cumrelakasilekoonaagisayan mana ma min yawmin ada kootarta majart ilaa makinaglaas yomka kalele ko e cumrigi ka hayaraadaay lay hayaraadaa lay adin horaan socda hayata koron koron socod horondareeraayls mana cumrigi kalayddangaadahay fataraa aragaas markadin hu an nabaata aragaas musfaran haleyki habogida nabaadki shalay dhaldhalaalaye agaarkahay doogkahaye indhoona ekwaakob han kuriki shalay dhalinyarkahay shaabkahaye geedayahay sanawaad dhandeernib waakob dogbu mana habuki daayahay dirkaba kucadaadahay madaga kucadaadahay waakay dareerba mana uma yakunu hadaw xudaaman burbur haadaw markiden balki yani waakay masalan ba dheerti walgooy walka dareeri ibr bu had walba mayaal burbur bua ah. addunyadana saasu ti shalay roog je koob dhimada burbur bu koob dhamaadi sa ilahay ka tilmaamay dunyada dhaabsha dhon maylay waa masrac alaakhira lay aakhira laylka abuurgay faydidi intaas aakhira wali kasbada fadi wali mustaqbalka e aduny aakhiradaas e ad hagaagsato cibaadad badido ilahay indhawaato bis intaas lay faydidi wa fi laakhirati aakhira dhadiyan hoogkaseed lama lay cadaabun ahaadi cadaabkaasoo shadiidun doron cadaabkaasoo gaalada iyo dadka ahlucusaata sugnaadi وamagfiratun ahaadi dimbi dhaaf min allahi magfiradaaso min allahi ilahi shukr dasu muminiintan ilahay damishon dhaafay waridwaanun raalaashaati muminiinta ilahay karaalaadaw weli ilahay sidi manku tabnay addunyada igordaasan tilmaami iyo haddana seetanka nagad ilahay si manaha addunyada laynin bara iyo haddana seetanka nagad ilahay ma wama alxayaatu nolol mahaan addunya dhow addunya min addunuwi walkushaan iyalkushaan ama min adanaati lamada meerodno addunya min addunuwi dhawaanshiya lakushaan may wala kul aatin garib adunya dhowto mana cumriga wal yari lakasi meelinka badan liidun ama todobaaton meelu sabasigaase walba hiba hatirsoy yadahani roogdahani roogda hadi reedan kirib imikililayna cumriga wal mari reeda kirib han horeyna saasayn dhamaaya kuba dilay aragaas mana kolku addunya min addunuwi yalakushaanl may walay dhowto may kala naray addunya min addana'ati liidisho adana ina walkushee min adanaati liidishe wamalxayaatu nolol mahaana addunyaa liiditi mahaan ama wamalxayaatu nolol mahaan addunyaa dhawayti mahaan ilaa mataacu lgururi kedidi raaxadi helay walaaba yaro oo raaxa e iska kediya oo qofka masalan misaaliye doorada maragna okal oo qofka hal goorido lay misgeed on farjiya misgeed on farjiye kawaysa soo lay macnaa higaasiye kawkawsi inlasa raacisadas kingtoos inlasa dhablesiye kanyi gooriba mana addunya saaso kalkis kiska yaro raaxe e hori liki horta ladhikayre higaasiyaalka gobodoo lilay wamalaxyaata nolol mahaan addunyaa dhow mahaan ilaa mataac lgururi kedidi raaxadiya layhaasiya wal yaro raaxe ho lisikadiya lay mana fakayru lcibaadi adoomanka kan kheer badan fiha fi dunya addunya fisa man waay cusima la dhoorey bilahi ilahi laka dhoori واctasama gobsaday bilahi ilahay gobsaday wabikitaabi kitaab ilahi gobsadi saasa dadkan kheer badan sadri cusmaan waay ahi yani asilatn hadi asila maada facala asaxaabatu asaabta may faleen asaabtaas oo asibtatu litee bacda dafni cumara radia allahu taala canhu cumar marki litugi bacdishe may faleen wabiayi shayin itafaquu mayna iskuwaafagen bacda dafni khaliifati cumar ijtamaca sabaca aladina cahida ilayhim cumaru bishura fi ikhtiyaari khalifa faitafaquu cala tarkiha licaliyin wacusmaana من اختار cبدالرحمن بن cوف ay doordi manka doordi للخلافة cثمان ماذا فعل cثمان رضي الله تعالى عنه may fali بعda مبايعaته بعda مبايعaته ahy yani wa kay فاختار yani saas wa ahy walama tamat الbayca sacida cثman radia الlahu taعala canhu almimbar وakadba khudbata minha ila akhirihi adars الthamin والcishruun darsigii labaatan i sideedaad man huwa cثman cثmaan ayay huwa cثmaan dinuureen cثmaan bnu cafan bin lcaas waay yajtamicu huwa cثmaan may lakulumay rasulka garaabadiis maca rasuli rasulka macshay may kalakulumay sala الlahu alayhi wasalam fi jadihi jadi rasuli rasulka ogoosheeya kalakulome athalisi sadahaad wa huwa jadka sadaadnayb wa cabdumanaafin cabdumanaaf wa mila kalakulome cabdumanaaf kasa isku dhadhiyaayan wal yar lay dhati on dhexey cabdishams lama qof dhaliyo lay shal dhali mana cabdishams iya kaabtirsade cusmaan rasuulkana may kaabtirsade hashim hashimi cabdishamsna taw amen lama qof mintaani haayana lisheege mana lamadi mintaani haay hashim iyo cabdishams iya kashal abtirsadaayn rasuulka iyona sala lahu alay slam cusmaan cusmaan abtirshay may galay cabdishamsi gale rasuulkana abtirshay may abtirshay may galay hashim binu cabdimanaf hashim iyo nayo cabdishamsna laba qof isdaladen weli hata minkaani ana sheego kolka saasahay wa huwa cuثman cuثmaan bnu cafan ahay yani wa kay masala cuثmaan bin cafan bin lcaaswa yajtamicu huwa cuثman lakulme maca rasuli rasulka macaisha lakulme sala الlahu alayhi wasalam fi jadi jadi rasul rasulka boshek lakulme jadkaasoo athaalidi sadaad wahuwa jadka sadaad may bu wa welida huwa cuثmaan yala dhali radi allahu tacaala canhu bacda milaadi rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay dhalashadiis kabacdo binaxwi kamsi sanawaatin shan sin oo kale markaasa la dhali wa oo rasuulka marki la dhali bacdishay shan sin laguroogya la dhali cumar ma kuwinay markaas cumar rasul may la dhalaay rasuulka tuman sin maya kuwinay tumisedi ma tumisedi kuwinay rasuulka tumisedi winay cusmaanna shan sin lay rasuulka kuwinay sala allahu alayhi wasalam kalku cusmaan iyo cumar may winayay cusmaan lawimay mana wulida huwa cumar iya la dhali radia allahu tacaala canhu bacda miladi rasuuli rasuulka dhalishidiis bacdishe iya la dhali binaxwi biqariibin hamsi sanawaat shan sin walan shan sin say markii rasuulka dhalishidiis lakuroogo iya la dhali cusmaan la dhali wa washaba huwa cusmaan barbaari cala alaklaaqi alkariima aklaaq say la korsheya kabarbaari wa cala sirati dagan wanaag alxasani ki wanaagsan iya kabarbaari xayiyanki xishood badan yahay xafiifan hoorslaw yahaadi oo rasuulka marki amaanay teedahay anaa baab lxayaai wacuhmaanu ana bayt lxayaai ana bayt xishood gurishe ana wer rasuulka sala allahu alay slam wacuhmaan baabuha gurigusuge xishoodka ilbaabshen cuhmaan way teedahay washaba cuhmaanu iyo barbaari lang xishood badan yahay cala alaklaaqi aklaaq korsheya kabaarbaar akhlaaqdaas oo alkarimati wanaagsan wacala sirati dagan alxasanati wanaagsan iya kabaarbaari xayiyanki xishood badan xishood badan xayiyanki xishood badan yaadi cusmaan cafifan dhowrsadaw xalara huwa cusmaan xaalari jamiica algazawaati duulamaad damaantood iya maca rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuk maishala xaalari ilaa gazwata badrin gazwatu beder maahin may an xaalari haytan yeede listiaalihi istiaali cusmaan cusmaan mashulowkiisa daraadeed aaluhay beder bitamridi yani awjati awjati cusmaan cusmaan awjigiis markadowkeedana kamashuli fugiyata binti rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilah rasulsa gabarkiisa oo rasuulka bal la ogahay anhe azwadan an behey erite idiki dhaafyeri maana rasuulka kutabi rugiyo oo sakaraad oo jirinta kutabi wandalaka yani wa kay masalan igo markaasu duugiti koya marjida martis rasuulka la duugi waanfaqa cusmaan cusmaan nafaqey ma lahu ma la cusmaan cusmaan malshi alkasira faradona iyo nafaqey fi gazwati tabuka tabuka gazwadey aktara wal mima jaa ayru ayru cusmaan cusmaan keyrki lakoy bi maag lakoy wal iyo nafaqey wa watazawajahu a cusmaan guursadi bintay rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka lamidis gibrood ya guursadi ruqiyata ah وami kalsumi ah eh. walida وaliأجli dalika التزawuji guurkas kaasa darteed ya sumiya huwa cثman la magacaabi hanurayn lamadi nur saaxibsalonka magacaabi xalara huwa yani yani wa kay xalara cثman cثman xaalari jamic algazawaati dulimaad damaantoodi xaalari walba dulimaadka rasuulka iyo asaabtis gaadeen kulisho xaalari maca rasuuli rasuulka macasheeye la xaalari ilaa gazwata badrin bader gazwadeed maahayn beder kasbadi oo kasharaf badnaayta e faarta kasharaf owen cusmaan maxaadirna laakin walxaadiri oo kale may haayo may wali hataa yani listiaali istiaali cusmaan cusmaan mashguulkiisa daraadeed maxaadir waay bitamriili zawjati zawjati cusmaan cusmaan zawjadiis markadowkeedana kamashguuli uqiyata ah binti rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulka gabalsisme iya haytay meelaalka dhaafi kolkan saasa kamashguuli waay semki oo dadka oo beder xaadiran aatausanatis lasi wala xaadiri oo kale yani lasi wa maayo wala isku heray oo maakan kuheri mahayn cusmaan beder kulan kuqiibaadi oo kale limiday waanfaka cusmaan cusmaana biyey maalahu maala cusmaan cusmaan maalgabeen ahay maal sheeya dhiibi maalkaas alkatiira far badan fi gazwati tabuka gazwat lcusra gazwadi leeraayo aakiru gazwatin gazaha rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam dulumaadki rasuulka duulawtin damboyti aswatu tabuke lanki xaaliriya maalka dhiib yahay maa lara cuhmanu bacda alywmi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam markiisu maal fara badan eegan dhiibi rasuulka libertisanka shibay maal yani badan libertiska shibi oo rasuulka maalkiisadaan gaaday bededi yamer maa lara cuhmanu bacda alyawmi hadi ku bacda cuhmaan ma dhibaa eri ilahu cuhmaan ana karaallanagda ilahu adina karaallanagwa eri mana lanki sugaayo kaakata idis lanka galisun yani kishayididoon argaan waanfaqa cثmaan cثmaan nafagay maalahu maala cثmaan cثmaan maalshay alkaira fara badanaayo nafagay fi sabil lahi kadiibahay aswadaas aswa ulas badan oo gaaji jarto abaare wajar yahay kalkan dadka oo azulnbahal fadaayana taakulilinbahal taakula win markaaso cثmaan walimaalay laragaay intaasay fara digdiiy hay waanfaqa maalahu alkaira fi gazwati tabuk aktara walbadan mima man ladigi walkubadan jaa lakooyay ayru ayru cusmaan cusmaan keyrki lakooy bima lakooy walkubadan intaasa nafagay watazawaja cusmaanu cusmaan ka guursaday bibintayi rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay lamidis gabrood iya guursadi rukiyata ah rugi kowta guursadi marki ona geeriyoti kabacd hadan umu kalsuma lakadari wa umi wa umi kalsumin eh bintayi nabiy sala allahu alayhi wasalam wa walidalika tazawuj guurkaas lamadaas gabrood isguursi daraafiy ya sumiya huwa cusmaan laka magacaawi dan nurayni laka magacaawi marki umu kalsum hadana rasuulka daray ku dhimati si rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam law kanat cindii halita lazawajtuka hawa loo gabar sadahaat in looga fadi lama gabrood maki darne so sidaadadi in loo laga fadi ki dara fadi ari mana faadimi rogday markaas cali bagabey asilatun hadihi asila man huwa cثman cثman ayy huwa cثman بن cafan بن caas wa اذkur ma tacrif wali kasaas huma kasaas an aklaaqi aklaaqi ku kasaas nin sheeg wa wulida cثman yani wa washaba an cala اlaklaaq اlkarima wasirat اlxasana xayiyan cafifan yahadi aya cazmin aya gazwati dulumat me lam yaxdur huwa cثmatan xaadirne ha gazwadeede walimaada may nang xaalir a hadin xaalir hadan may xaalir masualka jiran a xalara jamiic algazawat maca rasul sala lahu alayه wasalam ila gazwata badrin may nxaaliraay ma liishtigaalihi bitamrili zawjatihi ruqiyata binti rasuuli ilahi sala lahu alayه wasalam limaada yusama huwa cusmaan laka magaawi danureen litazawujihi bintay rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi lama isgabdooda guursidi saas daraadiya ganureen radia allahu taala canhu adarsu taasic walcishruun wallahu aclam